alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcalى aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilahi calى kuli xaal waxaynu ku jirnay shuruuddii qofka xajku ku waajibayo markaa wuxuu sheekhu uhi alqaadir calayhi binafsihi waxaa kaluu xajku iyo cumraduba ay ku waajibaan qofkii karayey xajka nafahantiisa u karayey aw bikayrihi ama cid kale ku karayey haddii uu markaa bimaradin laa yurjaa buruhu qabo xanuun bogsaadidiisa aan la rajaynaynin aw kibarin ama weynin kaa markaa xanuunka yacni ama weyne macduub la yidhaahdaa waxaa ka mida ah waxa weeye shuruudda xajkii cumrada ay ku waajiban istitaacu leannahu ilaahay baa yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaca ilay sabiila cumraduna xajka ayuunbay tahay in istidaaca loo shardinayo istidaacadiibaa haddaba laba qaybood oo istidaaca binafs iyo istidaaca bilkhayr kariduu qofku nafahaantiisa u karayo istidaaca mubaashira baa la yidhaahdaa midna waa istidaaca bilkhayr waa kariduu kale ku karayo marka qofku haddii uu soo gudan karayo qarashkii ku baxayay ee hadday tahay dee tigirhkii iyo fiisihii iyo guryihii iyo wixii looga baahnaa na uu helayo gaadiidkii iyo diyaaraddana qaban karayo wakhti uu ku soo gudan karaana ay u hadhay ruux dumara hadday tahayna ay dee maxram ama sawjkeedii ama dumar hiqaada bay culimmadu yahaan dumar hiqaadii walow midkiiba maxram yaanu la jirinba ay la jirto markaas waa istitaaca mubaashira ama istitaaca binafsi baa la ydhahaa midna waa istidaaca bilkhayro qobgu isagu lafahaantiisii uma karayo soo gudan kari maayo macduub baa la yidhaahdaa waana laboo haddii qofku waa xanuunsanayo xanuun laga bogsada aanu qabin ama uu gaboobay waxa la mida qofka isaguna dhintay isagoo lagu leeyahay xajkii uu ku waajibay isagana kuwa waxa ku waajibayaa kii gaboobay ama kii xanuunsanayey inuu qof kiraysto uu iska bixiyo mushqaayaddiisa ama wixii ku baxaya uu bixiyo ama uu helo dee shakhsi markaa dar ilaahay uga soo gutaa qofkaasina waa inuu yahay qof isagu faralkiisii soo gutay le'annuhu ninkii saxaabiga ahayd labayka can shubruba yidhi nebigu shubruba waayo waa walaal ii sugnaaday buu idhi adigu naftaada ma ka xajide maya haddaba shubruma yacni horta adigu nafdaada ka xaj kadibna shubruma ka xaj buu nebigu yidhi qofka isagu dhintay ee nusuguna lagu lahaa ee wuxuu ku xajiyey isagoo haystay aan xajinin ee tarikaya hantiga tegeyna waxaa waajiba ah si degdega ah in markaa looga soo xajiyo dad badanoo hantila baa jiro oo dhimanaya mar hadday dhintaan ayagoo hanti haysay ay kaga xajin karayaan intaan la dhaxlin hantooda waa in laga soo xajiyo cid ka soo xajida loogu dhiibaa sida haddii isagoo sake lagu leeyahay baa dhintay sakadii baa loo bixinayay haddii aanu tarakayan waxba ka teginna dee dar ilaahay in looga soo xajiya ayaa furan faslun aadaakani faasilun mid loo kala saaray weeye fiima ma taqadam wa fii ma saya'tii fii arkaani alxaji ama fii furuudi alxaji xajga furuuddiisii ama arkaantiisii ayuu u baab yahay ayuu fasal yahay hadyo gooraale furuud iyo arkaan waa isku mid shaaficiyada faral iyo rugni iyo waajib inta badan waa isku mid kitaabuulxaj keliya ayuunbay waxay ku kala saaraan faral ama rugni iyo waajib oo rugni wuu inoo keeni doonaayee waa waxyaalaha xajku ku taagan yahay ee mid ka mida ah hadduu ka tago qofka xajkiisi aanu jirin rugni baa la yidhaahdaa waxyaalaha hadduu qofku ka tago uu dhiigun samaynayuu neef qalayo oo neefka uu qalaya uu kaga filan yahayna waa jireen waajibaad baa la yidhaahdaa isaga inuu kala keeni doona laakiin inta kale abwaabta kale waa isku mid wuxuu markaa sheekhu uhi raxima allahu tacaala furuudu lxaji khamsatun furuudda xajku waa shan alixraamu ka koowaad waa ixraam iyo xidhasho wa huwa anniyatu bilqalbi waa inuu qalbiga ka niyeeyaa waalwuquufu bicarafa waa isaagida carafo watawaafu bacda alwuquuf iyo wuquufka dabadii inuu tawaafo uma asacyu inuu sacyigii safiya marwe dhexdooda sameeyo waalxalqu aw itaqsiir waa xiirashadii ama gaabintii timaha uu gaabinayay qofku waxau sheekhu uhi raximah ullah tacaala furuud ulxaji khamsatun wa shan ka u horreeyaa alixraamu waa ixraamkii xiidhashadii uu qofkani xidhanayey xajkiia wa huwa niyatu bilqalbi waa inuu qalbiga ka niyeeyaa qalbigiisa waa inuu ka niyeeyaa camalkan uu bilaabayo oo u niyada gashadaa awjuhda loo guto waxaana laga maarmaana in ixraamkiisaasi ajhurulxaj inuu dhaco oo shuwaal iyo dulqacda iyo cashru min dilxija waa inuu dhexdeeda dhacaa haddii wakhtigiisa ka hor uu ixraam xaj sameeyo waxay dhaha cumro ayuu u guntamayaa awjuuda loo gutaanaa indacaanka ahi waxa weeye saddexun afarna marka idlaaq bay ka dhigaan laakiin saddex baa ugu muhimsan midi waa ifraad waa inuu xaj keliya xidho dabadeed inuu cumro la yimaadaa ifraadka ka mid ma aha hadduu cumro raaciyana waa ifraadka ugu fadliga badan ee ay yidhahdaan uu ka dambaysiiyo waa ifraadka ugu fadliga badan ee shaaficiyadu ay fadilaan ifraadna waxaa lagu magacaabayaa dee xajii cumradii wuu kala saaray mid walo exraam iyo camal gaar uu sameeyey midna tamatuc baa la yidhaahdaayoo waa inuu cumrada horraysiiyo bilihii xajka ayuu xidhanaya cumradii marka uu dabeetna cumradii gutuu ka baxaa buu maryihiisii iyo maxduuraatulixraamkii oo dhan ayuu iskaga tabatucayaa u samaynayaa kadib maalinta sideedaad umuu sida reer maka maka ka xidhanaya kaana mutamatic baa la yidhahdaa ama tamatuc baa la yidhahdaa qaabka saddexaadda loo xidhaana waa qiraan waa inuu xajkii iyo cumradii mar wada xidho ama waa inuu cumrada xidho oo intaanu acmaasheedii mid ka mida samaynin uu acmaashii xajkii niyayuu ka dulgeliyo dabeetana wuxuu samaynayaa unqiran waxa lagu magacay labadiibuu wada xidhiidiyey xajkii cumradii markaa wuxuu la imanayaa uun camal keliya ayuunbuu la imanayaa ee laba dawaafiyo laba sacyiiya la iman maayo laba dawaafiyo laba sacyiya la iman maayaan markaa saddexdaa weji hadba kii uu xidhanayo waa inuu niyeeyaa dabeetana niyada gashayo saa talbiyadii dabeetana oo ku bilaaba labayka xajan ama labayka cumratan ama labayka xajan wacumratan waa inuu sidii nabiga yihi qul xajada fii cumra yacni taraafud minniyadii lagu hadlayana ma ahee waxa weeye wixii uu markaa qofku uu niyeeyey oo markaa talbiyadii ku qaadaya un weeye kaasi waa rugnigaa walwuquufu bicarafa ka labaadna waa istaagga carafo maalintaa sagaalaad waa inuu isaguna qofka inta ay cadceeddu suushay ilaa inta waagu dilaacayo maalinta tobnaad inta ka dhaxaysa waa in laxda iyo ilbidhiqsi ka mida fii ardi carafaat qof gaal laga arkaayuu yimaadaa wuufna istaagiduun maahe waa inaad ku sugnaataa ama jiif ama fadhi ama taagnow ama wax saarnow wakhtigu waa bacda zawaal maalinta sagaalinta cadee duhur dabadii ilaa iyo intuu waagu dilaacayo salaada subax ka hor waaga fajriga intuu dilaacayo ka hor waa inaad ardu carafaad dhulkaa carafe ee xuduudda leh ee la yaqaano waa inaad gashaayoo laga helaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiidka abu daawud iyo tirmidiya ay warinayaan alxaju arafa xajku waa carafo macnaa hadday carafi ku dhaafdo xajku wuu ku dhaafay li'annu arkaanta kaloo dhammi wakhti ma lahaa laakiin hadday ku waxaan ixraamka ahayn hadday xajgu carafi ku dhaafdo imminka dawaafka iyo sacyiga wakhti baad u haysataa fara badan laakiin carafa waa intaasuna hadday ku dhaafto xajkuma jiro man jaa'a laylata jamcin qofka yimaada qabla duluucilfajri habeenkaa musdeliifa ee tobnaad qofka yimaadda intaan waagu soo dilaacin faqad adraka alxaja xajkii wuu haleelay oo waa soo gaadhay hadduuse intaa soo gaadhi waayo xajuma jiro waa in dhulkaa carafo un laga helo xilligaa mid ka mida kaasina waa kii labaad wa tawaafu bacda alwuquuf wuquufka dabadi intuu carafo istaagay dabadi waa inuu tawaafaa waa tawaafka loo yaqaan tawaafu rukni ama tawaafu ziyaarana waa la yidhaahdaa tawaafu lifaadana waa la yidhahdaa walyatawafu bilbeyt alcatiiq waa ka ilaahay laya ha dawaafaan baydkaa qadiimkaa isaga dawaafulquduum baa jiro oo isagu waa sunna waynu arki doonnaa umma sacyu idaa ka dibna waa sacyiga oo qofku orod maahee uu soconayo safiya marwe dhexdooda waa inuu sacyo toddoba jeer walxalqu waa kii afraadkaasina ka shanaadna aw taqsiir waa xiiridii ama gaabsashadii inuu qofku tibi wada xiiro ninkaha ama gaabiyo waayo xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu alay slm xalaqa rasuululahi s leeyahay wa xalaqa taa'ifatu min asxaabihi wakasara bacduhum nebigu sala allah alay slam waa xiray madaxiisa kooxa asxaabtiisa ka midna waa xiray qaarna waa gaabiye raxima allahu almuxalliqiin raxima allahu almuxalliqiin saddex jeer waa ka yidhi marafraadka waa markaa xiridda ayaa wanaagsan saas daraaddeed baa waxaa dhahay qofku cumradana inuu gaabsado ayaa la sunnaya xajkana uu xiro si waxoogay tima aad u hesho shaaficiyaduna waxay dhahaan saddex tin ayaa ugu yar oo kaga filan bay yidhahdaan hadduu jaro laakiin sida ugu wanaagsan waa in dhammaan la wada gaabiyo ama dhammaan la wada xiro arkaanta in la kala tartiibayo ixraamku u horreeyo wuquufku ku xigo dawaafku ka sii dambeeyo saana in loo kala tartiibiyo waa laga maarmaan bay dhahdaan wawaajibaatu haddaba waajibaa yani xalqiga iyo taqsiirkana khilaaf baa ku jira oo ma istibaaxata maxduur baa mise waa nusug mar arkaanta ay ku darayaan waa qolada qabta inuu nusug iyo camal yahay qaar baa jira qaba waa istibaaxata maxduur shay markii hore kaa mamnuuca hood bannaysanayso ila timaa inaad taabataa kulaguma ogolayn arrinkii aan lagaa mamnuucood bannaysanaysa weyn nusuq ma aha mar haddii baa nusuq ma ahana arkaanta ka mid noqon maayo markaa afarta kalun way markaa noqonayaan wa waajibaatuhu sitatu waajibaadkiisuna waa lix alixraam min almiiqaat inuu miiqaadka ka xidho waalmabiitu bimusdelifata inuu baryo laylata naxri habeenka tobnaad ee dhundhowga waalmabiitu layaaliya tashriiqi biminan inuu baryo wa ramyu jamrati alcaqaba inuu garto yowma annaxri inuu tuurto sabca xasayaatin toddoba quruurxa wa ramyu ljimaari halaadi buuraha saddexa tuulashadooda weeye kulla yowmin maalin la arko min ayaami tashriiqi ka mid a bacda zawaali zawaalka dabadi kulla waaxidatin mid la arko sabca xasayaatin toddoba quruuruxa ayuu ku garan wayajuusu waxaa banaan annafaru bixid fi lyowmi athaanii maalinta labaad qabla alquruubi cadceeddu intaanay dhicin wa tawaafu lwidaaci tawaafka ee tawaafu lwidaaca isaguna waajibaadka ka mida halkana wuxuu sheekhu inoo gelayaa waajibaadka xajka ee mid ka mida hadduu ka tago qofka laga rabo un inuu neef qalo ee xajkiisi aan waxba u noqonaynin markaa waajibaatu sittatu waalix alixraam min almiiqaat inuu miiqaadka ka xidho meeshii loo xadeeyey miiqaadku laba qaybood buu qaybsaa qaybsamaa miiqaad zamaaniya iyo miiqaad makaaniya baa la yidhaahdaa midi waa miiqaad iyo wakhti loo xadeeye xagga zamanka waa dulqacda shuwaal dulqacda iyo tobanka hore dilxija miiqaadka zamaaniga xajku leeyahay miiqaadka makaanigaahi meelaha loogu talagalay in laga xajiyo ayadu jihooyinka ayay isku khilaafsan tahay iminka yeman xagga tihaamadeeda waa yalamlam najd oo kale waa qarnulmanaasil ciraaq iyo khuraasaan ciddii ka timaadda waa daatu cirq masar iyo maqrib iyo shaam iyo baa dulxulayfa soo marayna waa juxfa madiine iyo shaamna dulxulayfa weeye juxfa hadda waa iska kharaabtay oo raabiq meel la yidhaahdo ayaa laga xarmadaa qofkii isagoo camal doonaya inuu xagga jihatulxaram u gudbaa ma bannaana jihatulxaram jihaan ahayn buu u gudbi karaa imminka dadka madiine u socdo kale jihadii xaramka omay bixine dee jihadaa kale waqooyi ayay u baxayaanoo iyagu waa gudbi karaan ee jihada xaramka in loo baxo ayuumbaan la ogolayn waxaana u daliilaa xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan ibnu cabbaas iga waraya anna nebiya waqata liahli اlmadiina wuxuu markaa u qoondeeya dalxulayfa abaar cali baa la yidhaha hadda waliahli shaam aljuxfa waliahli najdi qardun qarnu lmanaasil waliahli اlyaman yalamlam hunna lahunna meelahaasi dadkaasay u sugnaadeen waliman ataa calayhinna iyo cidda korkooda timaadee min hayrihinna miman araada alxaja waalcumra ee ciddii xaj iyo cumro doontaa waman kaana duuna daalika ciddii intaa ka sokaysaa fa min xayu ansha'a xataa ahlu makka min makka halka hadday miiqaadyada ay ka xigaan xagga xaramkana halkaasunbay ka xarmanayaan reer makana makay ka xarmanayaan walmabiitu bimusdelifata ka labaadna waa inuu baryo macnaha yimaado oo laga helo laxdo iyo ilbidhiqsi ka mida bay leeyihiin shaaficiyadu laylata naxri habeenkan tobnaad ee yacni wax la qalo waa naxri waa dhuundhowga habeenkaa dee xoolaa dhuunta lagu wada dhufanaya maalinta maalintaa yooma habeenkeeda waa habeenka tobnaadee waa inuu musdelifaa ayaana laga helaa xilli ka mida hadduu ka tegana dhiig ayaa lagu yeelanayaa waxa markaa loogu cudurdaaraya ka tegiddeeda bay leeyiin qofka dee habsaamay ee xilligaa kuma maqanba wuquufkii ama kaba gudbay ee dee dawaafulifaadi iyo xagga u gudbay iyo ciddii markaa cudurdaar lahayda kale waxaana dee u daliila xadiidkii saxiixa ahaa ee xajka nebiga tilmaamaya xataa ataa musdelifa fasallaa biha almaqriba waalcishaa biaadaanin waaxidin wa iqaamatayni inuu ku tukaday nebigu labadaas salaadood ayaa sugan walmabiitu layaaliya tashriiqi bimina maalmaha saddexdaa ee ciidda ka dambeeya in la baryo oo loo hoydo mina iyaduna waajibaadka xajka ayay ka mid tahay waana sidii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu samaynayey waxaana u delay xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu cabaas binu cabdullaahi ayaa iidan weydiisay inuu maka baryo allayaaliya mina min ajsi kayatii markaasaa nebigu u idmay qofkii cudurdaar lahum baa loo ogolaya inuu ka tago wa ramyu jamrati alcaqaba buurta jamratulcaqaba ama jamratulkubraa la yidhaahdo ee xagga mine u xigta ugu soo horraysa buurtaatu ee aggaxagga kacbada uig ee u soo xigta xaggan waa inuu markaa tuurtaa yowma naxri ee buurta xagga maka u xigta weeye yowma naxri waa inuu tuura sabca sayaatin ee toddoba qururuxa maalintaa yowma naxriga ayayna la tuuray waa keligeed labada kale waa la dhaafayaa ee ta xagga markuu xigta jamratulcaqaba la yidhaahdo ayuu markaa tuuranayaa taasina iyana waajibaadka ayay ka mid tahay waana marka cadeeddu ay soo baxdo ilaa inta marka cadeeddu ay ka dhacayso ayuu joogayaa waxaana u deliila xadiidka imaam muslim xataa ata aljamra alatii cinda shajara faramaha bisabci xasayaati yukabiru maca kulli xasaatin quruuxu kasugu turo allah akbar buu waxaa kaloo waajibaadka shanaad ka midiya ah waa ramyuljimaari alaa buuraha saddexdaa asuqra walwusaa malkubra waa saddex saa isu ag ah oo dee imminka yacni meeshu waa wada dhisan tahay taallooyin baa markaa loo sameeyey iyo markaas masaf weyn oo markaa dhagxantu ay ku dhacayso ee kuwaa tuurashadooda ayana la tuuranaya la garanaya kulla yowmin maalin kastoo min ayaami tashriiqi maalmaha ayaamutashriiqee saddexdaa qofkaan maalinta labaad bixin weeyaane bacda zawaali intay cadceeddu iilatay dabadii cadceeddu intay iilatay ee markaa dee duhur dabadii ah in la tuurto kulli oin maalin arka sabca xasayaatin toddoba quruuxoo koob iyo labaatan lagu tuura iyaduna waxay ka mid tahay waajibaadka xajka ayay ka mid tahay markaa maalinta tobnaad ee ciidda waa buurtaa weyne jamratul caqaba ama jablatulkubraa layidhaha xagga maka u xigta ayuunbaa toddoba lagu tuuranaya saddexda maalmood ee dambe ayaa tashriiqa buur walba waxaa lagu tuurayaa todoba ayaa lagu tuuraya iyadoo jamlatu suqra wusta kubra saasay markaa u wada xidhiidhaan lagama horraysiin kara markaa inkastoo markaa tagto dee boqol iyo toban madhab bay isu yimi qaar markaa xilli walba iska tuuranaya aad arkaysoon cidiba u joojinaynin waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam dee wuxuu markaa tuuranayay un waxay ahayd markaa gelinka dambe ayuunbuu tuuray gelin hore ma tuuranin wayejuusu waxaa bannaan annafaru bixid ayaa bannaan fi lyowmi ahaanii maalinta labaad ee ayaamu tashriiqa inuu baxa ayaa bannaan faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayh sia ilaahay ley qofka degdega laba maalmood ku degdega dembi korkiisa ma ahanin qabla alghuruubi wa an yakuuna annafaru qabla alguruub cadceeddu intaanay dhicinna waa inaad ka hadday mino cadceeddu kugu dhacdo waxa waajib ah dee inaad markaa maalintii aad tuurato ayaa markaa kugu waajibaysaa wa dawaafu lwidaac waajibka lixaadna waxaa weeye waa dawaafka ee dawaafulwidaac ee masaajidka lagu sagootinayo le'annu xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan ibnu cabbaas laga warinayo nebigu sala allahu alayhi wasalam ibnu cabbaas wuxuu leeyahay umira annaasu an yakuuna akhiru cahdin bilbeyti lianna khufifa cala alxaa'id waxaa la faray dadka inuu cahdigooda iyo wakhtigooda beytka ugu dambeeyo ilaa gabadhii markaas caadada lahayd ayada waa laga khafiifiyey oo ayadaa waa laga dhaafay waajibaadka mid ka mida qofkii ka taga waxa lagu yeelanayaa neef inuu qalo ayuunbaa lagu yeelanayaa ee xajkiisii waxba kama dhinnaa furuudu alcumrati arbacatun cumrada ayada faralyaalkeedu amaba yacnii arkaanteedu waa arbacatun waa afar alixraamu ixraamkii uma atawaafu uma asacyi uma alxalqu aw ataqsiir wa waajibaatu an alixraam min almiiqaat waa inuu miiqaadka ka xarmado waxau sheekhu leeyahay wa furuudu alcumrati arbacatun waa afar alixraamka koowaad waa ixraamo waa inuu niyeeyo inuu nusug gelayo nusuga cumrada inuu gelayo waa inuu niyeeyaa waxaa la sanadka oo dhammi xagga miiqaadka zamaaniga ah marka laga ego sanadka oo dhammi cumrada wakhtiguu u yahay xilli alyaaliyo xilligoo doonu niyeynaya allaahuma dee in caanu jiro masele xilliyadu xajka oo kale ku jiro ama dee xilliyada xajka oo kale ayuun u xidhan karaynin inta ka soo hadhay xilliyada xajka ee qofku xajka ugu guda jiro waxaan ahayn ayada wakhtigeeda zamaniga waa furanyihin uma dawaafu markuu exraamu taga kacbadii waa inuu dawaafaa toddoba jeer dawaafkii markaa kacbada ee lahayd cumradu uma sacyu haddana waa inuu sacyigii safiya marwe dhexdooda sameeyaa uma alxalqu abutaqsiir waa inuu markaa xirta ama gaabsadaa timihii iyada way koobantahy acmaasheedu yacnii saacad gudaheed ama laba saacaod ama wax ka yar hadba saxmadda ka jirta intay tahay ayuunbuu gudanaya markuu xidhee u tago waa isa markaba dawaafka iyo sacyiga xiirashada in yarba ku dhammaataa wakhtigeedu ma badna wawaajibaatuhaa waajibaadka macnaha haddaynu si kale u dhigno arkaantii xajku lahaa ayaa arkaan umrada oo wixii aan ahayn alwuquuf bicarafa wuquufkii carafuun baa ka baxaya intii kale way leedahay wawaajibaatu acmrada waajibaadkeeda alixraam min almiiqaat waa inuu miiqaadka ka xidho muxaramaadkana iska ilaaliyo haddaba miiqaadka zamaaniga waxaynu soo sheegnay wakhtiga oo dhan inuu yahay wixii aan ahayn dee qofkaa caaradu ku yimi xaj oo kala gudanaya miiqaadka cumrada ee makaaniga ahi qofku hadduu maki yahay ama yacni ahlulxaram yahay waa inuu adna alxilli u baxaa xaramka waa inuu ka baxaa tallaabana ha ahaatee xuduudda xaramka waana la yaqaanaa xuduudda xaramkao xad bay leedahay oo xaggan iyo markaad jiddo u baxayso waa meelaha ugu dheeryahaye dee waxaad arkaysaa nihaayat alxaram iminka markaa waxay u sameeyeen calaamad weyn bay u sameeyeen oo xagga markaad xaramka tahay nihaayatulxaram xagga markaad ka soo gelaysana bidaayatulxaram ayaa ku bilaabayso waxay u sameeyeen kaabad weyn bay u sameeyeen dhinac kasta xaggan iminka waqooyina dee magaaladuba way ka gaadhay imika agga tanciimna way kaba gaadhayba xaggan carafana waa la yaqaanaa xuduud buu leeyahay waa inu xuduuddaasun qofku ka baxaa hadduu qofku aafaaqi yahay oo dadka markaa xaramka ka baxsan uu yahayna halka hadduu markaa miiqaadkiisu halku ahaa ayuunbuu markaa miiqaadkii miiqaadkiisa xajku halku ahaa unbuu miiqaadkiisa cumraduna uu noqonaya فصل aadaakani faasilun mid inoo kala saaraya wa fii ma taqadama wa fii ma saya'tii waxaanu gaday fii furuudi dawaafi dawaafka arrimihii arkaan yacni shuruuddii dawaafku lahaa ama maa laabudka u ahaa furuudu dawaafi dawaafka faralyaalkiisu ansixitaankiisu ku taagnaa waa satrulcawra cawradaas suriddeeda wa tahaaratu alxadatayni inuu labadii xadadba ka daahir yahay wadahaaratu najaasati waa inuu ka daahiriya fi sawbi waalbadani waalmakaan wa an yajcala alkacbatana waa inuu yeelaa can yasaari bidixdiisa waa inuu yeelaa waxau sheekhu leeyahay furuudu dawaafi waa satru lcawra waa inuu cawrada asturaa qofku oo markuu dawaafayo cawradiisu asturan tahay li'annu xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sal l slam wuxuu faray ababakar xajkii uu amiirka uga dhigay inuu dadka ogaysyo dha alaa laa yaxuju bacda alcaami mushrik sanadkaa dabadii mushrik soo xajin maayo walaa yatuufu bilbeyt curyaanun beydkana qof qaawani dawaafi maayo oo maryaanu ilaahay ku caasinay yacni ku dawaafi mayna bay odhan jireenoo markaasay iska dawaafi jireen alyowma yabdu bacduhu ow kulluhu famaa badaa minhu falaa uxilluhu waatay dumarku odhanayaan xubinkii maanta waa wada muuqanaya ma barhkii baa muuqdee wixii muuqda iska ilaaliya markaa idinma xalaalaynin wa tahaaratu alxadahayni labadii xadadna waa inuu ka daahir yahay qofku xadadkii weynaay ee jinaabo iyo cadadii iyo haydkii iyo nifaaskii waa inuu ka daahir yahay qofku iyo weysela'aantiiba waana markaa jumhuurulculamaa si ay markaas qabaan haddii uu dawaafga dhexdiisa markaa tahaaro yani xadahana intuu soo daharo qaata wuu dawaafkiisa halkiisa kaga wadaya ee markaa dib u soo bilaabmayo istilaaf samayn maayo labadaa qaarkood abu xaniifiya baa qaba markaa inaanu shardi ahayn culimo badan oo mucaasiriin iyo rag horabana way qabaan inaanu shardi u ahayn ansixitaanka dawaafku dahaaradu inaanay wahayn weliba markaa masalan xajka oo kale la gudanayo maalintaa tobnaad iyo yacnii mashaqo weyn baa ku sugan haddii qofka masalan uu kaga jabo isagoo dawaafkii ku jiraa oo dabeetana la yidhaahda ha oo intuu sii soconayo ay muddo qaadanayso haddana uu tegayo suuliyadii oo kayuu laga jira waxa laga yaaba maalinta dhanba inuu wakhtigu intaa kaga tago markaa yani culimo qadan baa fudayso tiraa wax shardigo ma aha wa dahaaratu lnajaasati waa inuu ka daahir yahay qofkani fi hawbi marada walbadani jidhka walmakaaniya meesha u tawaafayaba waa inay markaa iyara daahirtay aduu nijaasay wa an yajcala alkacbata can yasaarihim waa inuu kacbadana dhinaca bidix yeelaa oo bimacnaa sidaanu u wareegaa markaasay kacbadu ka maraysaa xagga waa inaanu u wareegin sida caadiga loo wareegi karaana waaba sidaa xikmadda yacni shareecada imminka haddaad saan u wareegto ma karaysa inaad imminka saa u wareegto haddaad sida imminka orod seenun ma ordi kartid xataa kuwan ordaya seenun bay u ordaan markaa waa inaad yani kacbadiina marka xaggana kaa maraysa lakin hadday xaggan u martaba baa kacbadu midig bay kaa maraysaa waana sida nebigu sala la alay sl jireen wa an yatuufa sabca tawfaatin sabca maraatin toddoba jeer waa inuu tawaafaa oo uu xajarulasoo ka bilaabo xajarulasna ugu keeno khaarij alkacbati kacbada waa inuu markaa debaddeeda daakhil almasjid alxaraami masjid xaraamka dhexdiisa wa an yabtadi'a bilxajari alaswadi waa inuu markaa xajaru aswadkana waa inuu ka bilaabaa wuxuu uhi wa an yatuufa sabca maraatin toddoba jeer waa inuu tawaafaa sida markaa xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan uu tilmaamaya ibnu cumarna qadima الnabiyu salى اllahu alay slam fataafa bilbeyti sabcan wa sallaa khalfa almaqaami rakcatayni wa taafa bayna asafa wاlmarwa toddoba jeer ayuu dawaafa khaarij alkacba waa inuu kacbada ka baxsan yahay xuduuddan kacbada inta dhisan iyo intaan dhisnayn buu inuu ka baxsan yahay oo intaan dhisnayn waxaa ka mid a ah xijru ismaaciilka qayb ka mida ah. labada fadxadood lee fonadeesaa u soo dhisan qayb ka midii kacbaday ka midtoo laga kacay marka waa in dusha laga maraa shaadirwaankan yar iyo tabadan yar ay koraan dadka doonaya xajraswa inay dhunkadaanna kacbaday ka midtaha iyadana waynu ka baxaa qofku hadduu laakiin kacbada ku dawaafo dawaafkiisu ma ansaxayo daakhil almasjid alxaraam masjid alxaraamka dhexdiisana waa inuu yahay walow sadcigiisa maada kacbada waa ka sarreeye laannuu nebiguba sal awr buu ku dawaaf waxay yidhahdeen xataa masaajidka hala waasiciya bay yidhahdaan waxay ka gaadhsiinay idhahdeen xataa haddii xaramka o dhanba masaajidka la wada gaadhsiiyo xuduudda xaramka o dhan masaajidka la gaadhsiiyo waa inuu gudihiisa dawaafa anu ka bixin ee gudihiisa waa inuu dawaafaa waan yabtadi'a bilxajari alaswadi xajarulaswadkana waa inuu ka bilaaba tawaaf kasta xajtooska ayuu ka bilaabaya iminka yacni berigii hore khad yaro wuxuu lahaa marmar yaroo akhdara laakiin imika lambad akhdara ayuu markaas leeyahay marka waa inuu ka bilaabo isaga ku dhammeeya haddana ka bilaabo isaga ku dhammeeya wallahu aclam marka inoogu joogo